ستة وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس عزيز المستمع هنا طمس في الحديث حوالي كلمتين أو ثلاثة ثم أوالي القراءة تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك إن تعمل فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون عزيز المستمع جاء محل طمسات أخرى في هذا الحديث اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه aleyh. Hadis 6 Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, allah ondan razı olsun şöyle dedi veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla rasulullah sallallahu aleyhi vsellem ziyaretime geldi ben ya rasulallah hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun ben zengin bir kimseyim bir kızımdan başka mirasçım da yok malımın üçte ikisini dağıtayım mı dedim rasulullah sallallahu aleyhi vsellem hayır öyle yapma dedi yarısını dağıtayım mı dedim yine hayır dedi ya üçte birine ne dersin deyince üçte birini dağıtabilirsin hatta o bile çok dedi mirasçılarını zengin bırakman onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın buyurdular bunun üzerine ben ya rasulallah siz ve arkadaşlarım mekke'den medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim diye sordum cevaben hayır sen burada kalmayacaksın allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin allah'tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak mü'minlere fayda kâfirlere de zarar vereceksin ya rabbi ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme acınacak durumda olan saad ibni havledir buyurdu rasulullah sallallahu aleyhi vsellem Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. سبعة وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم Hadis 7 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. ثمانية وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه Hadis 8 Ebu Musa Abdullah İbn Kays el-Eş'ari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek diğeri milletini korumak öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi allah yolundadır diye soruldu da rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şu cevabı verdi kim i̇slamiyet tevhid kelimesi olan la ilahe illallah veya İslam daveti daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir. 9 وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه Hadis 9 Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu i̇ki müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir bunun üzerine ben ey allah'ın rasulü öldürenin durumu belli ama ölen için cehennemdedir diye sordum peygamber sallallahu aleyhi vsellem efendimiz buyurdular ki çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه هذا لفظ مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه Hadis 10 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu kişinin cemaatle kıldığı namaz çarşıda iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan yirmi bu kadar derece üstündür şöyle ki bir kimse güzelce abdest alır sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler allah'ım sen ona rahmet et acı allah'ım sen onu bağışla affet allah'ım sen o'nun tevbesini kabul et